alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed alxukmu clى اlmufradi bxukmi اlcaami laa yusqiط cumuumahu mu'alifiintu waxay yidhaahdeen raxima allahu amwaatahum waxafida axyaa'ahum alxukmu clى اlmufradi xukunka shay keliya la xukumaa bixukmi alcaammi xukunkii caamka lagu xukumay laftiisii lagu xukumo shaygaa kelida ana laa yusqitu ma ridaayo cumuumahu caamnimadiisa ridi maayo caamku inuu caam yahay cumuum loo qaadanayo ma baajinayo idaa dukira marka la sheego caamun lafdi caama marka la sheego lafdigaa caamkoo maxkuumun calayhi lagu xukumay bixukmin xukum lagu xukumay humma xukima bidaalika alxukmi intaa dabadeedna lagu xukumay isla xukumkaa laftiisa calaa bacdi afraadihi afraaddii caamka soo gudagelaysay qaar ka mida lagu xukumo xukumkii caamka laftiisii lam yasqut bihi kuma dhacaayo xukmulcaammi caamka xukunkiisi ku dhici maayo oo lama odhanayo fardigaas ayuu xukunku khaas ku noqonayaa la odhan maayo khilaafan liabii hawrin waxaanu sidaa odhanaynaa xaalaannu khilaafayno sheekhii abuu thawr la odhan jiray wa sawaaun dukiraa macan waxa isku mida caamkiyo khaaska caamkiyo shayga fardiga ah ama afraadda caamka ka mida ee waxa isku mida in la sheego macan iyagoo isla jiro isweheliya in la sheegaa waa isku mid mihlu tanazzalu almalaa'ikatu waxaa soo degdegaysa habeenka laylatu lqadriga almalaa'ikatu malaa'igta iyo waruuxu yacnii ruuxa oo malakuljibriila baa soo degaya marka ruuxu waa malak waa malaku jibriil marka malaa'igtii inta tanasulka iyo soo degitaanka lagu sheegay ayaa fardi eh, ka mida malaa'igtii ka mida haddana waxaa lagu sheegay tanasulka laftiisii inuu isna soo degaayo amla laa sidaa malaa'igtiiyo ruuxa tanasulka loogu wada sheegay aayaddaas in isku meel lagu wada sheego iyobaa isku mida amlaa ama laguma wada sheegina oo midba meel baa lagu sheegay xukum iswaafaqsan baana lagu sheegay midnaba kama dhalanaayo cumuumka inuu dhaco oo fardiga ama afraadda xukunku ku gaar noqdo ka dhalan maayo milu xadiii ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahur tusaalihiisu wuxuu yahay tusaalihiisu wuxuu yahay iyadoo isku meel aan lagu sheegin ee kale laba meelood lagu kala sheegay sida xadiidka uu nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la madageeyo faqad tahura xaqiiqee daahir buu noqday maca xadiisi muslimin lala qabo uu weheliyo xadiiskii muslim uu soo wariyey annahu sala allahu alayh wasalam in sala allahu alayh wasalam mara uu soo maray bishaatin maytatin neef adhiya oo bakhtiya buu soo maray fa qaala wuxuu yidhi halla akhadtum ihaabaha maa qaadataan haraggeeda fantafactum bihi fadabaktumuuhu fantafactum bihi oo intaa madagaysaan dabadeedna aa ku intifaacdaan marka labadaa xadiis takhsiis kama dhalanayo oo lama odhanayo cumuumka xadiiska hore caamnimadiisa waxaa lagu khaas yeelayaa yacnii neefkaa adhiga abaa ah lagu khaas yeelayaayo adhigu markuu dhinto keliya ayuunbaa la madagayn karaa amaba sare inta loo yaro kaco lama odhanaayo wuxuu ku gaar yahay xoolaha noolee la dhaqdoo keliyuu ku gaar yahay ee ashyaada kale ma soo gelayso wa milu xadiisi iyo sida xadiiska uu nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam man wajada mataacahu cinda rajulin qad aflasa fahuwa axaqu bihi min hayrih xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen min xadiisi abi hurayra ruuxa hela mataacahu alaabtiisii bicaynihi laf ahaanteedii hela ziyaadadaa marka waxaa sheegayaa yacni markaa asalladay ku soo aroorta cinda rajulin nin agtiis ka hela ninkaasoo qad aflasa yacni kacay oo nin muflisa noqday fa huwa axaqu bihi ninkaasi cayntaa uu lahaayee sideedii ah isaga u xaq leh oo uga xaqnimo badan min ayrihi hayrkiis buu uga xaqnimo badan yahay maca xadiisi ida btaaca arajulu silcatan suma aflasa wahiya cindahu fahuwa axaqu biha min alguramaa xadiiska kale weheliyo oo markaa hadduuba asaxo oo abu daawuud iyo ay soo wariyeen isagoo mursal ah ida btaaca arajulu hadduu ninkuu iibsado silcatan alaab iibsado uma aflasa dabeedna uu iflaaso muflis noqdo kaco ninkiibaa kacay xooluhu haystayba duyuuntiibaa ka fara badatay muflisku waa kaas siduu ninku nin xoolale loogu yaqaanay ayuunbuu markaa mar qura kacay deymanka lagu leeyahaa uu kaba batayba xoolaha u haystaba muflis buu noqday markaasoo kale waa la xajrinayaa oo tasarufkaa laga xidhaya xoolahanna waxaa loo qaybinayaa dadkii waxa weeye daynta ku lahaa ida btaca arajulu hadduu ninku iibsado silcatan alaab iibsado uma aflasa dabeedna uu kaco wa hiya cindahu walxaal hiya markaa alaabtu cindahu agtiisa ay ku sugan tahay fa huwa axaqu biha isagaa u xaqnimo badan min alguramaa'i kuwa daymanka ku leh ayuu uga xaqnimo badan yahay lama odhanaayo xadiiska dambe hadduu asaxo labada xadiis waa laysku gaar yeelaya oo axaqu bihi min hayrihi ghuramo iyo hayrkoodba waa soo gelayaan laakiin axaqu biha min alguramaa'i waxay noqonaysaa kuwa daymanka ku leh in la yidhi waa uga xaqnimo badan yihi ha yeeshee ka dambe maba asixinba wa milu qowli jaabirin radia allaahu canhu iyo sida xadiiska jaabir ilaahay raalliha ka noqda jaabire qadaa rasuulu llaahi salى اllahu alayh waslm bishufcati fii kuli shay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu xukumay shufca ayuu xukumay fii kulli shayin shay kasta gudihiisa shufcuu ka xukuma shufcadu waa xaq uu ku yeelanayo ruuxa shariiga ee markaa cid wax la wadaagaa shariiggiisa ayuu ku yeelanayaa wax la wadaagaya wax la leh xaqaasina wuxuu yahay haddii ninkaa ay wax wada leeyihiin hantida maguuraankii ka wada dhaxayso ee aynay u kala qaybsanayn uu doono nasiibkiisii iyo qaybtiisii inuu iibiyo waxa uu xaq leh kan laleh inuu ka iibiyo hadduu khilaafo ou cid kale markaa uu ka iibiyo isagaan isaga u bandhigin wuxuu mutaysanayaa oo xaq u yeelanayaa inuu markaas soo ceshado oo lacagtii iska bixiyo oo markaa uu isagu iskula wareego qadaa'an iyo xukman baanu u yeelanaya oo haddii markaa garta yanii sharciga ay isula tagaan isaga ayaa markaa yeelanaya oo ruuxani yani markaa ruux kale inuu ka iibiyaa waxay ahayd isagaan isaga isagu aanu fasixin aanu odhan isagu iibsan maayo aan isagii loo bandhigin miduu xaqu lahaa inuu cid kale ka iibiyo maaha isaga u xaqnimo badnaa marka isaga in la doorgeliyo ama iga iibso ama cid kalean ka iibinayaabay ahayd hadduu haddaba khilaafo wuu ka soo ceshan karaa ciddii kale qadaa'an baan uga soo ceshan karaa ma aha mid laga baryayo shufcadu waa taas qadaa waa xukumay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bishufcati shufca ayuu xukumay waa xaqa uu ku mutaysanaayo ruuxa hantida maguuraanka ay wada leeyihiin hantiduna aynay u kala qaybsanayn nus iyo nus baabay u leeyihiin masalan umana kala qaybsana nuskaygii baan iibiyo hebel ka iibiy iskama iibin kartide wuu soo ceshanaya marka xadiidkani wuxuu sheegayaa hadduu asaxo fii kulli shayin buu sheegaya taxaawi baa soo wariyey maca xadiisi uu wehel iyo xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku soo arooray min xadiisi jaabir faidaa waqacat alxuduudu wa surifat اطuruqu falaa shufca qadarka hore xadiisku wuxuu sheegayey shufcada nebigu sala allahu alayh wasalam inuu wax kasta oo la wadaago oo shirko ah inuu markaa shufcada ka xukumay marka xadiisku wuxuu markaa sheegayaa faidaa waqacat alxuduudu xadadku markay dhacaan oo labadii ruux dhulkii loo kala qaydo oo loo kala calaamadiyo wa surifat اطuruq wadooyinkana la kala leexiyo adna halkaasaa kuu ilina adigana halkaasaa kuu ilina halkaana waa idinka kala qaybsantah falaa shufcata wax shufca la yidhaahdaa ma jirto markii hore waxay ahaayeen laba nin oo waxay leeyihiin isugu sii daysan tahay oo mulki mushaaca ayay ku lahaayeen yani jihadan buu leeyahay iyo jihadan buu leeyahay iyo yani halkaasaa kala badho toonna ma jirin meeshuun baa ka dhaxaysay oo nus iyo nus bay ulahaayeen laakiin miday qaybsadeen oo qaybi ka dhacday oo loo kala calaamadiyey ma aha markaa waxay ahaayeen shariikayn bay ahaayeen laba ninoo hantida ama guuraankii ka wada dhaxayso ayay ahaayeen markii loo kala calaamadiyey dabadeedee loo kala qaybiyey ee kala ilen ay noqotay ee kala calaamad ay noqotay laba ruuxoo derisay noqdeen markaa shufca ma jirto axaadiiska saxiixaynku sheegaya mas'alada halkan lagaga hadlayaa waa mas'alo ku saabsan xukumkii caamka xukum waafaqsan oo aan ka duwanayn haddii caamka afraaddiisii wax ka mida lagu xukumo isla xukunkii la siiyo takhsiis ma ka dhalanaya oo cumuumkii ma baaqanaya mise baaqan maayo mas'aladaas ahlucilmigu waxay qabaan inaan xukum xukumkii caamka waafaqsan marka lagu xukumo afraaddii caamka soo gudagelaysay wax ka mid a xukumkii caamku inaan cumuumkiisi baaqanayn takhsiisna aanu ka dhalanay sidaas yada abay ahlu cilmigu qabaan salafan wa khalafan allele waxay ka sheegeen sheikha abuu thawr la yidhaahdo inuu mas'aladaa khilaafay abu sawr halkaa inoo dhig mas'aladan iyo waxa isku qaldama mas'alo kale oo inoo iman doonto ku saabsan mukhasisaadka oo caamka la khasisaayo caam iyo khaas markay soo arooraan in la ysku khasiso labada masale maxay ku kala duwan yihiin labada masale waxay ku kala duwan yihiin caamkiiyo khaaska marka la odhanaayo waa la ysku khasisayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa inuu ka dhaxeeya tanaafi iska hor imaansha waa inuu ka dhaxeeya marka waxaa laysugu ysugu khasisayaa min baabi اljamci bayna aladilla daliiladii jamcin la jamcinaayo la kulminayo daraaddeed baa la ysugu khasisaya xukumkii caamka loo sugay xukum weydaarsan baa khaaska loo sugaya xukum weydaarsan baa khaaska loo sugaya marka waxay noqonaysaa caam iyo khaas iska hor yimi bay noqonaysa caamkii waxbaa loo isbaatiyey khaaskiina waa laga nafiyey ama caamkii waxbaa laga nafiyoo loo diiday khaaskiina waxa loo sugay khilaafkeeda tanaafi baa ka dhaxeeyo khaaski iyo caamkii waa iska hor imanayaan si haddaba markaa loo kulmiyo waxaa la odhanayaa caamkiiyo khaaska waa la ysku khasisaya caamka iyo khaaska waa la ysku khasisayaa baa la odhanaya waa min baabi ljamci bayna اladila tusaalaheedu waxay tahay saynu soo marrayba wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثaةa quruu dumarkii la furay caam ahaan waxaa loogu sugay cadad buxoodu inay yihiin saddex qar'i ama saddex marka caado saddex xayd muطalaqaad oo dhan baa markaa saas la yidhi waa caam wa ulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwii uurka lahaa iyaga waxay ku cadad baxayaan inay umulaan inay uurka dhigaan bay ku cadadbaxayaan dee laba xukum kala duwan weeyaan xukumka caamka loo sugayo iyo xukumka khaaska loo sugaya waa laba xukumo ayn iswaafaqsanayn ila muddadu waa kala badan tahay intay ku umulayaan oo uurka ku dhigayaan iyo saddexda caada kala badan ay sidaas tahay min baabi aljamci bayna aladilla si deliiladii loo kulmiyo baa la odhanaya waa laysku khasisaya oo tii uurka lahayd la furay iyadu waxay ku cadadbaxaysaa inay uurka dhigto cumuumkana waa laga soo reebay wahaakada caamka iyo khaaska laysku khasisaa qabsoo waa inuu tanaafi ka dhaxeeyaa nooc takhaalufi waa inuu jiraa si loo kulmiyo baa laysugu khasisay haddaba mas'alada halkan lagaga waramaya waa ka duwan tahay wax tanaafi kama dhexeeyo caamkii xukunkii loo sugay isla laftiisiibaa khaaskiina yani afraaddii caamka wax ka midana loo sugay takhsiis ka dhalan maayo waayo jamcin adilada la jamcinayo ayaa keensanaysay caamkiiyo khaaska in laysku khasiso dee haddana ismabay khilaafine maxaa la jamciyaa isku macnay sheegtay waxaa isku mida in isku meel lagu sheegay caamka iyo afraadda caamka ka mida oo ay tahay min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam ama min baabi caطfi اlcaami calى اlkhaas haddii khaaska la horaan sheego oo tanazalu اlmalaa'ikatu wاlruuxu la odhan maayo malaa'ig kaleba ma soo degine ruuxoo malakul jibriila baa soo degay la odhan maayo cid tidhina maba jirtaba haddii isku meel aan lagu sheegina kala laba meelood lagu sheegana yadana waa saasi leeg waayo tanaafi kama dhaxeeyo isla xukumkii ayaa lagu xusay isla xukumkii caamka loo sheegay ayaa afraad caamkii ka midana si gaara loogu xusay oo loogu sheegay tusaalaheedu waxay tahay ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura ayuma ihaabin waa siiqatu cumuum harag kastay ku caamtahay marka harag kasta oo la madageeyo madagayntaasuu ku daahir noqonaya abu thawr wuxuu yidhi hargahan daahirka noqonaya madageynta ku daahir noqonaya waa hargaha xoolaha waxay qaarkood u soo naqliyeen inuu xadiidkan kale ku khasisay oo maymuuna neef adhigii ka dhintay markaasaa nebigu ku yidhi salى اllahu عalيyh wasalam halla akhadtum ihaabaha fadabaqtumuuhu faاntafactum bih ma haragga kala baxdaan oo madagaysaan oo ku intifaacdaan qaaluu inaha mayta waxay yidhahdeen neefku waa bakti qaala inamaa xaruma akluha ama xurima akluha waxaa xaaraantinimoobay ama la xaaraantinimeeyey cunitaanka la cunayo keliya laakiin haragga haddii la madageeyo in lagu intifaaci karo taa lama xaaraantinimay ee cunista la cunayaa la xaaraantinimay mas'alada inuu cumuumkaa khasisay abuu sawr waa jirtaa abu thawr wuxuu ahaa caalim culammadii qarnigii saddexaadu noolayd ka mida ah. waxaana la odhan jiray ibraahim ibnu khaalid ibnu abilyamaan alkalbi wuxuu ahaan jiray ahlura'yigu ka mid ahaa shaafici dabeed markuu yimi shaafici ayuu raacay waa ka baxay ahlu ra'yigii waana radiyey mas'aladan abu thawr wuxuu ku tegey hargaha bahaluhu inaynay daahir noqonayn walow haba la madageeye laakiin waxa isweydiin leh waxa abu thawr sidaa u yidhi ma labadan xadiis keliyuu isku khaas yeelay mise yani adilo kale oo khaariji ah ayuu ka istimbaaday inayna iyagu markaa madegayn ku daahir noqonay waxay u dhigayaan culamo badan oo usuuliyiin inuu labadan xadiis isku khasisay dabeedna qaacidadaasay u nisbeeyeen abu thawr culamada qaarkood taa waa diideen oo waxay yidhaahdeen qaacidadan haddii naqli looga hayo abuu sawr inuu ku tegey caam kasta oo xukum lagu sheegay oo afraaddii caamka wax ka midana xukum xukumkii caamka waafaqsan lagu sheegay in laysku khasisaayo haddii naqli laga hayo waa sax laakiin mas'aladan inuu ku gaar yeelay ayumaa ihaabin dubiqa in looga jeedo xoolaha markaa hargahooda qaacidadaa lagama tartiibin karo oo lagama markaa istimbaadi karo inuu qaacidadaa qabo waayo waxaa dhici karta waxyaalo kale oo ka baxsan inuu ka istimbaaday inaan hargaha bahaluhu daahir noqonayn siday shaaficiyaduba u yidhaahdeen ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahur eyga waa laga reebaya oo haraggiisu markaa daahir noqon maayo walow xadiiku caan baa ha ahaadee oo cayntiisaa nijaasaha sidaasoo kalea dhici karta abuthawrna inuu yidhi hargaha bahaluhu ma daahir noqonayaan oo madegaynta kuma daahir noqonayaan weliba culammada qaarkood waa ka soo naqliyeenoo waxay yidhaahdeen sababta uu abuthawr u yidhi yani hargaha bahaluhu ma daahir noqonayaan xadiis baa soo arooray xadiiskaasaanu qabsaday sheegayaa naha can juluud sibaac xadiiska sixadiisa ma taxqiijin xadiiskaa waxaa lagu soo wariyey nebigu inuu nahiyey oo reebay sal allahu alayh wasalam hargaha dugaagga inuu reebay oo nahiyey marka xadiiskaa kale isagoo milicsanaya ayuu kana wuxuu ku gaar yeelay yani marka hargihii xoolaha marka qaacidada loo nisbaynayo abuthawr xaqiiqadu waxay tahay mid ka sugan ma aha culammada qaarkoodna waa daaficin sidaad ku arki kartaba baxrulmuxiidka zarkashi oo uu ka soo naqlinaya culamada qaarkood oo daafacays mas'alada kale uu xadiiska u keenay xadiiskan markaa ku saabsan ida btaaca arajulu silcatan maba asixin waxaanuu ku saabsan yahay xadiiska hore ninbaa alaab buu markaa cid ka iibsaday alaabtii lacagteedii ma bixin ninkiina waa kacay alaabtii oo sideedii ah oo iyadu aan isbedelin waxna aanu ka qaadanin markii hore aanu kuna tasarufine caynteedii sidii ay tahay wax kalena dhex gelin ayuu markaa helay dadka kale waa uga xaq leeyihi isagaa ruqsanaya oo qaadanaya waxyaalaha la qaybinayo laguma daraayo waxaa taa ka duwan hadduu ku tasarufay oo aanay sideedii ahayn dadku ula mid yahay ruuxaana markaa waxa hantidiisa dadka dayman kale loo qaybinaayo waxaa loogu qaybinayaa nisbo cadaalad abaa lagu qaybinaya in midna wixiisa la wada siiyo midna la qadiyo sharciga kuma sugna waxay noqonaysaa mid walba nisbada uu xoolihiisa ka qaatay iyo nisbada ka maqani inay isla ekaato waar kan wixiisu waa yaryihiin iska inaga wada siiya ya kanna wixiisu waa badan yihiine iska daaya ama kan wixiisu waa badan yihiine intan siiya kanna wixiisu waa yaryihiine qadiya yani waxa weeye sax maaha haddii la xajriyo oo la doonayo xoolihii in loo qaybiyo dadkii daymanka lahaa waxaa loogu qaybinayaa nisbo nisbadaasina waa siday u gaadho mid waliba xoolihiisa nuskeed hadduu helaayo nuskii baa la siinaya mid walbana nus baa ka maqan nusna waa qaata waa hadday u gaadhi karto ulu saasi leeg rubuc saasi leeg cushri saasi leeg ya mid walba xoolihiisii toban meelood u meel ahaan buu helay sagaal meelood meel ahaanna waa ka maqanta waa nisbad cadaalada ah. mid waliba cushri buu qaatay ama ulu buu qaatay ama nisfi buu qaatay ama ulusaan buu qaatay ulusna waa ka maqan yani saasay noqonaysa xadiidka kale uu keenay shiikhu oo ku saabsan faإida waqacat اlxuduud wasurifat الطurq falaa shufca inagii nidhi waa bukhaari iyo muslim ama xadiidka طaxaawi soo wariyey ee sheegaya qaضىa rasuul اlah salى اllahu عalيه waslm bالshufcati fi kuli shay culamada qaarkood waa daciifiyeen hadduu daciif noqdo laa ishkaal fardan wa taqdiiran hadduu asaxo almihaalu hayru mutaabiq tusaaluhu baabkan mashaayikhdu mas'aladay kaga hadlayeen waa midaan waafaqaynin waxay noqonaysaa caam iyo khaas qumman oo laysku khasisaayo waayo baabkani muxuu ku saabsanaa xukunka waa inaynay iskhilaafsanayn oo tanaafi ka dhaxayn wa على calaa bacdi afraadi alcaammi bixukmin yuwaafiqu xukma alcaammi waxaa lagu nasgaraynaya oo lagu xusayaa afraaddii caamka wax ka mida xukum waafaqaya xukunkii caamka mas'alada aad waxa ugu celceliyaa sancaani kitaabkiisa subul salaamka oo marar badan buu wuxuu odhanayaa aad iyo aad u badan adilada qaarkood intuu soo arooriyo inuu yidhaahdo waa tansiisun calaa bacdi afraadi alcaami wa laa yukhasisu masalada uu sheegaya waa masaladan bimacnaa isma khilaafsana xukunkan caamka lagu xusay ee lagu sheegay iyo afraaddii caamka xukum la mida oo isla isagii ayan lagu xusay takhsiisna ka dhalan maayo laakiin markay iskhilaafsan yihiin takhsiis inuu ka dhalanayo waynagii sheegnay xadiiska hore shufcadii buu isbaatiyey fii kulli shayin buu ku isbaatiyey shay kasta shaygii waxaa soo gelaya wixii yani maguuraana iyo wixii kaleba waxaana macruufoo la yaqaanaa waxay gashaa shufcadu wixii hantiya ma guuraanunbay gashaa waayo waxa la naqlinaayo dee waa la kala qaybsanaya allahuma ilaa marka isagaa inay noqoto mooyaane neef inay cid wada leedahay marka gees wuxuu ku caam yahay shay kasta oo markaa la leeyahay caam buu ku yahay gees kale wuxuu ku caam yahay kii la kala qaybiyey ee xadad loo kala yeelay iyo kaan loo kala yeelin xadiidka kalena wuxuu sheegayaa faإida waqacat اlxuduud wasurifat الطuruqu falaa shufca shufcadii wuxuu ka nafinayaa cumuumkii bacdi ka mida oo wixii la wada lahaa qayb ka mida ayuu shufcadii u diiday oo ka nafiyey oo haddii bogcaddii la qaybsado oo qayb laga taago oo la kala calaamadsado oo waddo loo kala sameeyo dee waxay noqotay shufca kuma sugna marka caamkiina wuu sugayaa shufco kanna shufcadii afraaddii caamka wax ka miduu ka nafyinayaa u diidaya idan maxaa ka dhexeeya tanaafi baa ka dhexeeya caamkii iyo khaaskii marka baabkeenna ma aha sabqu qalam bay mashaayikhda ka ahayd oo khalad bay uga dhacday inay tan ku soo arooriyaan xadiidkaa dambe baabkan ku soo arooriya ee shufcada ku saabsan ee hadduu asixi lahaa qadaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam bishufcati fi kulli shay waxay noqon lahayd caam iyo khaas oo waa laysku khasisi lahaa oo waxaa la odhan lahaa yani ashyaadii la kala qaybiyey ee waddooyinka loo kala yeelay iyaga shufca geli mayso marka misaalku waa hayru muطaabiq lilbaab mashaa'ikhda qaarkoodoo madhabka abu thawr ay u nisbeeyeen u doodaya ayaa waxay yidhaahdeen abu thawr wuxuu u qabaa in waxa weeye lagu khasisaayo afraaddii caamka xukunka lagu sheegay in lagu gaar yeelayo afraaddaas sababta xukunka si gaara loogu sheegaya haddaan in lagu khaas yeelo aynay ahayn faa'iidada ku jirtaa waa maxay waxay kaloo yidhaahdeen abuthawr wuxuu qabaa mafhuumulaqabku inuu xujo yahay mafhuumulaqabku inuu xujo yahay bay markaa qabaan marka maadaama abu abuthawr uu qabo laqabku inuu xujo yahay waxaa markaa ka dhalanaysa afraaddan xukunka lagu sheegay in lagu gaar yeelayo oo macnuhu u dhacaayo kuwa kale ma soo gelayaan jamaahiirtu haddaba waa ka jawaabeen waxay yidhaahdeen mashaayikhdu wa faa'idaة اlxukmi xukunka faa'iidadiisu calىa bacdi اlcaami caamka bacdi ka mida lagu xukumayo bixukmi اlcaami xukunkii caamka lagu xukumaayo afraaddii caamka wax ka mida qiila waxaa la yidhi inahu nafyu ixtimaali ikhraajihi waxaa la yidhi in laga saaro inuu aqbalo diidmada la diiday wey min alcaammi caamka laga saaro calaa kulli xaal jamaahirta culammadu waxay qabaan mafhuum laqabku inaanu xujo ahayn baabka mafaahiimta in insha allahu tacaala inoogu iman doontaa masladaasi faa'iidada ku jirtaana waxay tahay tawkiid baa ku sugan yani lasii adkaynayo waxaa ku sugan in laga saaraa afraaddan caamka fardigaa in laga saaraa inaanay dhici karin oo kollayba yadu ku jirayso wax kalaba ha laga reebe oo marka la yidhi tanazlu lmalaa'ikatu wاlruuxu bacdi malaa'igta ka midii ma soo degin waa dhici kartaa in la yidhaahdo laakiin kollayba ruux ma soo degin lama odhan karo waayo si gaara isaga loo sheegay oo loo tasriixiyey maadaama si gaara loo tasriixiyey marnaba isagu markaa waxa weeye lagama saari karo cumuumka faa'iidada caynkaasaa ku sugan calaa kulli xaal madhabkan waa inaga tilmaannay culammadu qaatibatan inay saa qabaan abuthawrna qaacidadani mid ka sugan ma aha mas'alada gaarkae uu ku tegeyna wuxuu ugu tegey deliil kale ayuu markaa is yidhi cusko oo naha can juluudi sibaac dabeedna markaa waxaa weeye tii bay qaacido kulliya a ka qaateen oo dabeedna u nisbeeyeen inuu ka qaacide ahaanba mas'alada u qabo maa yunazalu manzila alcumuum ka la dejinaayo mansilada ama maqaamka cumuumkaoo kale la dejinaayo halkan baa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya ishtahara waxa caanbaxay bayna alusuuliyiina usuuliyiinta dhexdooda fii ma yunazalu ka la dejinayo mansilata alcumuumi mansilada caamka la dejinayo cibaaratun yani markaa eraya eray baa markaa caambaxay waxaa loo jeedaa jumlad iyo kelmad baa loo jeeda jumlaa loo jeeda cibaarada waxaa loo jeedaa yani jumla laga tilmaamaya cibaaradaasoo musajacatun yani sajci laga yeelay sajcigu waa hadal yani markaa isku ego wax ku dhammaanaya wax isku midu ku wada dhammaanaya gabayna ma aha cibaaradaasoo tunsabu loo nisbeeyo ila shaaficiyi raximah اllah imaamu shaafici loo nisbeeyo wa nasuha naska cibaarada ama qaacidadaasi waxa weeyaan tarku اlistifsaali fi xikaayaةi اlxaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazlu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaali wayaxsunu bihi اlاstidlaalu tarkulistifsaali in la kala tafsiil weydiiyo oo la kala caddayn weydiiyo in layska daayo fii xikaayati alxaali xaal ama arrin laga warramaayo oo laga xikaayooday maca qiyaami alixtimaali aqbalaaduu aqbalayaa inay meesha ku sugan tahay la jirkeeda oo ixtimaal meesha ku sugan yahay oo ixtimaal meesha qumay yunazalu waxaa la dejinayaa mansilata alcumuumi cumuumka mansiladiis iyo maqaamkiisaa la dejinaya fi lmaqaali odhaahda uu ka joogo wayaxsunu bihi waxaa wanaagsanaanaya alistidlaalu deliishadka la deliishanaya wanaagsanaanaya qaacidadan waxay ku saabsan tahay wax markaa la dejinaayo cumuumka maqaamkiisa la dejinayo waxaa cumuumka maqaamkiisa la dejinayaana waxa weeye waa qiso arrin laga oo siyaalo kala duwan inay u dhacdo aqbali karaysay xagga yani suuragalka sida iyo sida mid walba inay u dhacdaa way dhici karayse haddana ixtimaalkii oo meesha yaalla la jirkeedii oo sida iyo sidaba ay aqbalaysay nebigu tafsiil ma kala weydiin oo ma odhan ma siday u dhacday mise siday u dhacday ee jawaab bixiyey isagaan tafsiil kala weydiin hadduu sidaa jawaab ku bixiyo wejiyadaa kala duwanna ay aqbali karaysay waxay noqonaysaa siday u dhacdaaba inaynay farqi kala lahayn hadday sida ahayd iyo hadday sida ahayd inaynay kala duwanayn xukumka uu nebigu sheegay suwarka dhammaantood inuu caam ku yahay ka suuragalkaa baa lagu xambaaraya tusaale wa min amhilati hadihi alqaacidati qaacidadan tan ah tusaalayaasheeda waxaa ka mid ahaaday qowluhu salى اllahu alayh wasalam hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam lighaylaana athaqafiy ninkii khaylaan athaqafi lo odhan jiray uu ku yidhi waqad aslama walxaal qad aslama ninkaasi uu islaamay buu ku yidhi calaa cashri niswatin toban dumara xaaluu ku sugan yahay buu islaamay casharati baa ii qoran laakiin qaacidada naxwiyadu waxay keensanaysaa in cashri la yidhaahdo oo cadadka min alaaثatin ilaa cashara haddii shay muanasa loo yani markaa shay muanasa oo lagu tamyiizaayo haddii markaysaa markaa loo idaafeeyo waxay noqonaysaa in waxa weeye eh, la tadkiiriyo haddii shay markaa waxa weeye mudakara loo idaafeeyana waxay noqonaysaa in la ta'niisiyo waqad aslama calىa cashri niswati amsik minhuna arbacan hayso afar ka mida ah wfaariq saa'irahun inta kale ka soo hadhayna siida oo ka faaruq walam yas'alhu ma weydiin nebigu salى اllahu عalayh wasalam hal caqada calayhinna macan ma wuxuu markaa meherka ku xidhay oo uu caqdiga guurka ku xidhay iyagoo isla jira ma mar qura caqdigu ku wada dhacay oo ma tartiibsanay أو cala tartiibi ama mise caqdigu tartiib buu u dhacay oo wuu kala horreeyey fadalla wuxuu ku tusiyey yani hadalkaa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ee aanu kala tafsiil weydiinin oo kala su'aalin tafsiil weydiintu waxa weeye waa su'aalise yadaa nebigu su'aalin calaa cadami alfarqi wuxuu inaan la kala saaraynin bayna alxaalayni labada xaaladood inaan la kala saarayn oo aynay farqi kala lahayn ayuu markaa ku tusinaya laga qaadanaya marka tarkulistifsaal wuxuu u dhacayaa inaan su'aal laga weydiin oo su'aal lagu kala tafsiil weydiinayo layska daayo khaylaan athaqafi toban dumara isagoo qabuu islaama markuu islaamay nebigu sala allahu alayh wasalam ma weydiinoo ma odhan hal caqadta calayhinna macan ma mar keliyaad caqdiga ku wada xidhay mise caqdigu waa kala horreeyey ila waa dhici kartaa tobankaba mar in loo soo wada bandhigayo dabad cibaaro keliya yaa qad qabiltu nikaaxahunna kullahunna ya inuu yidhaahdo inta mar loo soo wada cardiyo caqdigu inuu mar wada dhaco waa dhici karta inuu kala horeeyona waa dhici kartaa qaar horeeyeen qaarna dembeeyey qolada xanafiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen hadduu ninku islaamo isagoo nisaabkii dumar ka badan qaba intii ninka dumar uga bannaanayd wax ka badan isagoo qaba hadduu islaamo waxaa lagu odhanayaa afartii ugu horreeyey caqdigu ku dhacay afartaas hayso haddaad doonto laakiin intii kale waxba kuuma hayaane iska sii daa waxayna yidhahdeen xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa in nebigu ogaa sala allahu calayhi wasalam caqdigu inuu mar ku wada dhacay dumarkan oo isla mar la meheriyey oo aanay tartiibsanayn saasaa lagu xambaaraya buu yidhahda waa mujarad ixtimaal mujarad ixtimaalla lama xujaysto mujarad ixtimaal waxba uguma sugmaya waxaana ka dhow labada inuu tartiib u dhacay iyo inuu markaa isku mar dhacay inuu tartiib u dhacay baa markaysan markaa labada ay u dhowda xagga aqrabnimada marka laga eego kanoo keliya ma ahe axaadiis kalena waa ku soo aroortay oo nin waxa weeye laba dumaroo walaaloa qaba ayaa isaguna islaamay nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam ikhtar ayatahunna shita waxaad doorataa taad doonto ma odhan tii horraysay taad doontu ku yidhi axaadiis kaloo la macni waa soo aroorta saas aawadeed yacnii haddii xukunku kala duwanaanayo oo tartiib iyo tartiib la'aan ku kala duwanaanayo nebigu waa kala tafsiil weydiin lahaa mar haddaanu kala tafsiil weydiin oo isagoaan su'aalin uu ku yidhi amsik minhunna arbacan wafaariq saa'irahun waxaa laga qaadanayaa inaynay farqi kala lahayn siday u dhacdaaba taas yadaa baa laga qaadanaya oo caan bay ka dhiganta mansilat alcumuum baa la dejinaya xadiikii buwaana xadiiskii saabit bnu daxaak nabigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi nabigu salى اllahu alayh wasalam nin baa u yimi nadara rajulu an yanxara ibila bibuwaana meesha buwaano la yidhahdo geel inaan ku qalaan ku nadray buuhi markaasaa nebigu su'aalay salى اllahu alayh wasalam oo ku yidhi wuxuu weydiiyey hal kaana fiiha wasan min awsaan ljaahiliyati yucbad miyuu ku sugnaa meeshaas sanam sanamadii jaahiliyada ka mida oo la caabudi jiray qaaluu la mayay yidhahdeen qaala fahal kaana fiiha ciidu min acyaadihim ciid ciidahoodii ka midii miyuu ku sugnaan jiray qaaluu la may bay yidhahdeen markaasuu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam awfi binadrik oofi nadarkaaga saasuu nebigu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam su'aasha uu nebigu weydiiyey waxaa laga qaadanayaa xukunku inuu ku kala duwanaanayo hadduu sanam ku sugnaan jiray meeshaas walow haba suule macna la'aan nebigu uma weydiinayo marka xukunku inuu isku khilaafayo inay sidaasi jirta iyo inaanay jirin ayuu ku tusinaya hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim tafsiilka uu kala weydiinaya wuxuu caddaynayaa xukunku inuu ku kala duwanaanayo inay sidaa tahay iyo inaynay ahayn laakiin markaanu xukunku kala duwanaanayn nebigu su'aali maayo sidaa khaylaan asaqafiba nebigu aanu u weydiin oo aanu u su'aalin marka waxaa laga qaadanayaa suwarka dhammaantood inaynay kala duwanayn oo ay caam ku tahay sida inay u dhacdo iyo sida inay u dhacdo maadaama nebigu tafsiil aanu kala weydiin ee xukum uu sidaa ugu sheegay isagaan tafsiil kala weydiin suwarka dhammaantood caam bay markaa ku tahay waxaana la dejinaya mansilaة اlcumuum halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wbixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atub ilayk